alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirnay tafsiiru suurati almaa'id aynu ku soo jirray khaas ahaan waxaynu joognay aayadda koob iyo afartanaad iyo aayadaha ka dambeeya ayay laqbadii koowaad laqbaynay imankana tafsiirka jalaalaynka ayaynu la akhrin doonaa in sha allah qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi yaa ayuha arasuulu rasuulow laa yaxduunka yaynay ku murugo gelinin aladiina yusaaricuuna fi lkufri ay suncu aladiina kuwii ficilkoodu sunci mudaaf buu qadaray sheikhu aladiina ay suncu aladiina kuwii ficilkoodu waxay samaynayaan kuwii yaynay ku murugo gelin yusaaricuuna u dheeraynayay filkufri gaalnimada yaqacuuna fiihi bisurca ugu dhacaayay gaalnimada si degdega ugu dhacaayey yusaaricuuna waxaa looga jeedaa degdeg bay gaalnimada ugu dhacayaan oo ugu horranayaan ay yudhiruunahu waa muujinayaan baa loo jeedaa gaalnimada idaa wajaduu fursatan hadday fursad helaan markay fursad helaan gaalnimadii way muujinayaan mararka kalena way qarsanayaan min aladiina qaaluu aamannaa biafwaahihim oo min aladiina kuwii ahaaday ama kuwii ku bayaansan min walilbayaan mintu bay u sugan tahay culammada qaarkoodna tabciid bay ku xambaareen marka ibhaamka aladiina ku jira ayaa la caddaynayaa oo lagu caddaynayaa inay markaa yihiin kuwan la sheegaayo aladiina qaaluu aamanna biafwaahihim minta bayaaniyada daabitkeedu waxa weeye mawdiceeda ismi mawsuul iyo sadru sirihiisii haddii la xadfo macnuhu wuxuu noqonayaa saxiix buu noqonayaa macnuhu saxiix ayuu noqonayaa faijtanibu arijsa min alawthaan yacnii qurunka ka dheeraada min alawthaani ay aladii huwa alawthaan qurunkaasoo ahaaday awthaanta ahaaday sanamada ahaaday marka waxa weeye aladiina yusaaricuuna fi lkufri aladiina hum aladiina eh, qaaluu yacni marka la yidhaahdo waa kuwii yidhi yacni markaa aamanna biafwaahihim macnuu wuxuu noqonayaa macno saxiixuu noqonayaa min aladiina xaalay ahaadeen kuwii qaaluu yidhi aamannaa waa rumaynay biafwaahihim afafkooda sidaa ka yidhi biafwaahihim waxay ku tacalluqdaa eh, qaaluu bay ku tacalluqdaa sida mufasirkuba sheegaayo biafwaahim waxaa loo jeedaa bialsinatihim carrabadooday ka odhanayaan mutacalliqun biqaaluu jaarkani biafwaahihim ku jiraa wuxuu ku tacalluqaa qaaluu ayuu ku tacalluqaa yacnii ficilkaas ayuu markaa ku tacalluqaa oo innaga nidhi jaarka waxaa la yidhaha mutacalliq ayuu noqonayaa caamilkiisu markaa yacnii macnihiisu ku xidhan yahayna mutacallaq baa la odhanayaa bifatxi alcayn sida jamaahiirta nuxaaddu ay u isticmaalaan waayahay walam tu'min quluubuhum waxay sidaa odhanayaan yacnii qaaluu faacilkeedaa laga xaalaynayaa waawu damiirka ah waxay sidaa odhanayaan walxaal lam tu'min aynay rumaynin bay odhanayaan iyada oo aynay rumaynin quluubuhum qalbiyadoodu aynay rumayn oo qalbigooda iimaan ka dhicin afka baarkiisuunbay ka rumeeyeen oo yidhaahdeen waa rumaynaye laakiin iimaankaasi qalbigooda ma jiro mar haddaan iimaanku qalbiga jirinna waa waxba kama jiraan weeye munaafiqiintu afka baarkiisay shahaadada ka qirayaan shahaadataynka daahirkana waxay ka muujisanayaan inay tukanayaan haddana waxa weeye iimaan dhaba oo u sugani ma jiro yacnii iimaan dhaba u sugani ma jiro wa min annaasi man yaquulu aamanna billahi wa bilyowmi alaakhiri wamaa hum bimu'miniin waatuu ilaahay yidhi muuminiin ma aha wa hum lmunaafiquuna munaafiqiinta weeye munaafiqiin waxaa laga keenay min naafiqaa baa laga keenay naafiqaa ulyarbuuc naafiqaaga waxaa la yidhaahdaa walada bahasha la yidhaahdo yarbuuca yadaa la yidhaahdaaye waxay samaysataa god laba afle bay samaysataa af muuqda oo la arkayo oo ay ka gasho iyo af kale oo ay daloolisay oo markay daloolisay deedna ciid yar ay ku soo daysay afkaa kale ee qarsoon baa naafiqaa la yidhaahdaa marka xaggan laga soo eriyo ama khatar ay dareento in cadow uga soo galay yacni markaa albaabkii yacni marka afkii ay ka gashay ee muuqanayay waxay ka booddaa afka qarsoon bay ka booddaa afkaa qarsoone ciidda yar inta la dalooliyo ciidda yar lagu maldahee saa loo saaray yaa kaasaa naafiqaa la yidhaahdaa waa shay daahirkiisa iyo waxa qarsooni iskhilaafsan yahay xaqiiqadiisa iyo daahirkiisa waxaa ka muuqdaa iyo xaqiiqadiisu waa kala duwan yahay halkaasaa laga soo qaatay magacanna islaami weeyo carabtu qabla alislaam may isticmaali jirin erayga munaafiq may isticmaali jirin naafiqa ha isticmaalaan oo afkaa qarsoon godkaa labada af leh ee mid muuqdo midna qarsoon yahay kaa qarsoon ha la yidhahdo naafiqa ha yidhahdaan carabtuye laakiin munaafiq inay shaqsiga ku magacaabaan may jiri jirin waa magac islaamiya oo sharciguun ku yimi marka halkaa ha laga soo qaatee waxa weeye waa magac islaamiya weeye waxaa loo jeedaa waa ciddii gaalnimana qarsanaysaa islaamnimana muujisanaysaa munaafiq la yidhaahdaa markuu nifaaqu yahay ictiqaadi oo nifaaqii weynaanshaha badnaa uu yahay waa gaalnimo la qarsanayo islaamnimona la muujisanayo weeyaan laakiin waxaa jira yacnii nifaaq ka sokeeya kaasoo la yidhaahdo nifaaq camali ama nifaaqun duuna nifaaq waa ku bukhaari saxiixiisa baabaysto baabun nifaaqun duuna nifaaq uu baabaysto yacni kitaabuliimaan markuu joogo bukhaari abwaabtiisay ka mid tahay fiqhu lbukhaari fii taraajimih waa yahay marka waatuu xasanulbisri yidhi annifaaqu nifaaqaan nifaaqu takdiib iyo nifaaqu camal nifaaqu waa laba nifaaq buu yidhi xasanulbasri nifaaq beenin ah waa kaa gaalnimada ah wa nifaaqu camal iyo nifaaqa xagga camalka ah waa kan axaadiista ku soo aroortay aayat lmunaafiqi alaas ida xaddasa kadab waidaa wacada akhlaf waidaa tumina khaan waxa weeye waxaa laga tilmaamayaa nifaaqu camal baa looga jeedaa waa nifaaq camaliya oo akhlaaqdii iyo dhaqamadii munaafiqiintuu leeyahay baa loo jeedaa waa looga baqaa khaatimadiisu inay xumaato nifaaqa kale uu ku dambeeyo laakiin saddexda shay ee xadiidku sheegayaa yacni markaa cid kastoo la timaaddaa miday ku gaaloobayso oo naarta ku waarayso abadal aabaad ma aha ee qof markaa waxa weeye iimaankiisu naaqis yahay oo naaqisuliimaana way ka dhici karaan khisaalkani sifooyinkani waa ka dhici karaan waxaa la mid a ah xadiiska kale tilmaamaya arbacu man kunna fiihi kaana munaafiqan khaalisan afar sifo qofkay ku sugan tahay munaafiq badhaxla'a buu noqonayaa waman kaanat fiihi khaslatun minhunna kaanat khaslatu min annifaaqi xataa yadacahaa qofka markaa sifooyinkaa afarta ah mid ka midi ku sugan tahayna khaslo munaafiqnimo ah baa ku sugan ilaa uu ka tegaayo yacni markaasaa nebigu afartii sheegay idaa xaddasa kadab yacni hadduu sheekeeyo been buu sheegaa wa idaa caahada qadar hadduu ballan qaado ballanka waa ballan furaayo ballankana waa buriyaa wa idaa atumina khaan haddii la aaminana waa khiyaameeyaa wa idaa khaasama fajar hadduu markaa doodo cid la gartamo ama la doodana waa xadgudbayaa fujuur buu ku dhacayaa yacnii wixii xaqee lagu lahaa waa duudsiyayaa waxaanu lahaynna waa sheeganayaa waa khasla nifaaqiya afartaa khaslo waa calaamaadka munaafiqa markaa ruux ay ku sugan tahay waa munaafiq khaalisa ayaa xadiiska nebiga saxiixa ku yimi sheegaya wain sallaa wa saama wa zacama annahu muslim riwaaye muslim la sii gaar yahay waxay tilmaamaysaa walow haba sheegto inuu muslim yahay oo ha soomo ha tukadee yacni markaa munaafiq weeye waxay yidhaahdeen culammadu waxaa loo jeedaa haddii ashyaadaasi dee ay ku sii badato waxaa halis u yahay nifaaqa ictiqaadiga inuu ku dambeeyo ayuu halis u yahayoo waatay culammadu yidhaahdaan almacaasi bariidu macaasidu waa dhambaalka gaalnimada ka soo horreeyey marka dee hadduu caadaysto yacni khisaalka noocaasa oo ay markaa ku fara bataan halisu wuxuu u yahay nifaaqa markaa xaqiiqiga ah ee weynaanshaha badan inuu ku dambeeyo ayuu halis u yahay laakiin waxaa loo jeedaa waa munaafiq khaalisoo nifaaqiisu camali yahay ayaa laga tilmaamayaa waayo culammada ahlu sunnati waljamaaca waxay isla ogol yihiin afartan khaslo keliya in lala yimaado haddii aan markaysagaa wax kale raacin oo ictiqaadiya ayna raacin inani markaa gaalnimadii ayna noqonayn yani markaa naarta loogu waaraayey ama kuwii la yidhi ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar inaanu noqonaynin oo mujarad inuu markaa sheekeeyo been sheegay ama la aamino dadku ay aamineen oo uu khiyaameeyey iyo inuu markaa dadka u ballan qaaday oo ku ballan furay iyo inuu markaa khusuumadii nooc fujuura ku dhacay keliya kuma noqonayo mid milada kaga baxaaya biijmaaci ahli sunnati waljamaca sida ahlu sunnati waljamaca ay ku kulansan yihiin wa min aladiina haaduu sammaacuuna lilkadibi wa min aladiina kuwii waxaa ka mida haaduu yuhuudiyoobay sammaacuuna lilkadibi qawmun yacni duul baa ka mida ama dad baa ka mida dadkaasoo sammaacuuna lilkadibi u dhegaysi badanoo u aqbalaad badan lilkadibi beenta oo beenta aad u aqbalaya samaacuuna lilkadibi beenta u aqbalaad badan oo samaaca mar waxaa loo isticmaalaa idraaku sawt codka in la haleeloo la garto marna samaaca waxaa loo isticmaalaa qabuulka ayaa loo isticmaalaa marka hadda waxaa looga jeedaa bay culammada qaarkood yidhaahdeen waa samaaci qabuulkaha sida mufasirkuba sheegaayo oo mufasirkuba tilmaamaayo sammaacuuna waa qaar marka u dhegaysi badan bimacnaa u aqbalaad badan lilkadibi beenta alladii kaasoo beentaasoo iftarathu ay been abuuratay axbaaruhum culammadoodii ay been abuurteen culammadii yuhuuddu wadaaddadii yuhuuddu ay been abuurteen samaaca qabuulin maqalaad aqbalaad ah innaga nidhi samaaca u qaybsama maxay samaac idraaku sawta oo codka in la haleelaayo oo la maqlo iyo samaac qabuul ah xataa samaaca ilaahay lagu sifeeyey labada noocba waa leeyahay hadda maaragta laqad samica allahu qawla aladiina qaaluu inkastoo nooc tahdiidana laga dareemayo iyada qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka waa idraaku sawt baa looga jeedaa waatay caaisha tidhi radia allahu canha wa ardaaha alxamdu lilaahi aladii wasica samcuhu alaswaata kullaha waxaa mahadii u sugnaatay ilaaha markaa maqalkiisu uu codadkoo dhan wada haleelay oo cod ka baxsadayba aanu jirine cod walba maqlay idraaku sawt baa looga jeedaa marna samaaca qabuul baa looga jeedaa samica allaahu liman xamida idraaku sawt keliya miyaa looga jeedaa maya waxaa laga tilmaamayaa samaacu qabuulin wa iijaaba waa maqal aqbalaad iyo ajiibitaan ah ayaa laga tilmaamayaa yaa samiicu ducaa yacni ducadu aqbalaa baa laga tilmaamayaa waa samaacu qabuul wa acuudu bika min ducaa'in laa yusmac laa yusmac maxaa looga jeedaa laa yustajaabu laha walaa yuqbal duca aan la aqbalayn baa laga tilmaamayaa waayo cod walba ilaahay waa maqlaa markaa duco aan la maqlin oo ilaahay aanu maqlini ma jirtee waxaa laga tilmaamayaa duco aan la aqbalin baa ilaahay laga magangelaya samaacuuna lilkadibi tafsiir labaad culammada qaar waa saareen waan samaacu qabuul ka ahayn oo la yidhaahdo sammaacuuna waa qaar u dhegaysi badan yacnii hadallada iyo waxa aad sheegaysaan yacnii nebiga iyo saxaabadiisu ay sheegayaan bay u dhegaysi badan yihiin maxay u dhegaysanayaan lilkadibi ay li an yakdibuu fiihi inay ku been sheegaan oo been ku daraan dabeedna markaa warkaa beenta ah ay yidhahaan saa iyo yidhaahdeen sidaana culammada qaar baa u fasiray oo in laga tilmaamayo intay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa khawaastaa ay dhegedhegeeyaan inay dad kale warkay u geynayaan ay ku yidhaahdaan sidan iyo sidan bay yidhaahdeen oo beena ku daraan hmm, saana waa loo fasira sida hore ku soco wa min aladiina haaduu kuw yuhuudiyoobay waxaa ka mid a ah. erayga alyahuud waxaa laga soo qaatay haaduu baa laga keenay haada waxay tahay macnaheedu noqoshada haada yahuudu yaa innaa hudnaa ilayka ay tubnaa ilayka xaggaagaannu u soo noqonnay calaa haadaa waxay noqonaysaa asalkii wuxuu ku baxay macno wanaagsanba ha ahaatee laakiin markii dambe demmiga iyo xumaanta waxay ka kasbadeen xumaanta ficilkoodu xumaaday oo tacanudka iyo jikaarka iyo cisyaanka iyo xadgudubka iyo nebiyolaynta ay la yimaadeen yacni halkaas yacni kaas waa saa weji kale culammada qaar waa yidhaahdeenoo yahuud waxaa laga soo qaatay yahuudaa oo awlaaddii yacquub yacni markaa kii ugu weynaa baa yahuudaa la odhan jiray marka tasmiyada halkaas ayaa laga soo qaatayna culammada qaar baa yidhi calaa kulli xaal haaduu hadda waxaa loo jeedaa un yahuuda wa min aladiina haaduu kuwii yahuudiyoobay waxaa ka mida qawmun marka mubtada la qadaraya marka halkan la istiinaafa culamada qaar waxay ku cadfeen min aladiina qaaluu aamanna biafwaahihim wa min aladiina haaduu saas aawadeed baa calaamatu tacaanuq lagu qoray wa min aladiina haaduu labada geesood ba lagaga qoray calaamadda tacaanuqu waa maxay waa saddexda dhibcood aad dhardhaarka moodo salaasat alasaafi saddexda dhardhaar dhibcaha aad mooddo ayaa waxaa la yidhahdaa calaamatu tacaanuq baa la yidhaahdaa calaamadda caynkaasa waxaa loogu qoraa yacnii labada mawdicba layskuma wada taagi karo haddaad ta hore isku taagto ta dambe inaad isku taagtaa kuuma bannaana yacni waxa weeye labadaba inaad isku wada taagtaa mid kuu bannaan maahee mid ahaanuun isku taag oo haddaad ta horena isku taagto ee ta dambena isku taagto wa min aladiina haaduu baa keligeed istaagaysa jumlo mufiidaana ma aha marka waqfi xasana ama kaafiya noqon maayo maadaamay sidaas tahay ama xagga hore la xidhiidhi ama xagga dambe la xidhiidhi culammaduna labada qowlba waa leeyihiin culammada qaarkooda oo min aladiina haaduu ku cadfay min aladiina qaaluu aamanna biafwaahihim oo xaggaa hore la xidhiidhiyey oo deed xaggan dambe bilaabanaya sammaacuuna ay hum samaacuuna mubtaday markaa u qadari humbay markaa qadarayaan culamada saa ku socota sammaacuuna ay hum samaacuuna lilkadibi saasay markaa u fasiraya haddii markaa la yidhaahdo markaa wa min aladiina haaduu waxa ka horreeya laysku taagayaana waxay noqonaysaa halkan baa la bilaabanayaayo waawgu lilcatfi maahe waa lilisti'naafi oo jumlo cusub baa la bilaabanaya siduu mufasirkeennu ku socdaana waa in markaa jumlo cusub la bilaabanayo wa min aladiina kuwii waxaa ka mida waa khabar muqadama haaduu yuhuudiyoobay hee sammaacuuna lilkadibi qawmun dad baa ka mida qowmkaasoo samaacuuna u aqbalaad badan lilkadibi beenta beentay aad u aqbalaan aad u qaataan hmm. alladii kaasoo beentaa la sifaynayaa iftarathu ay been abuuratay axbaaruhum wadaaddadoodii ay been abuurtay waa wadaaddadii yuhuudda samaaca qabuulin waa maqal aqbalaad ah oo dhegaysi keliya lagama tilmaamayee beentaasay aqbalayaan oo ateecayaanoo u hoggaansamayaan baa laga tilmaamaya beentaasina waa taxriifaadka ay sameeyaan yacni wadaaddada yuhuuddu ay sameeyaan oo kitaabkii ay beddelayaan ama taawiil baatila saarayaanoo macnahay taxriifinayaan ama lafdigaba waa beddelayaan sammaacuuna liqawmin aakhariin sammaacuuna waa qaar u dhegaysi badan minka adigay ku dhagaysanayaanoo ku dhegadhegaynayaan liqawmin ay liajli qawmin dad aawadood bay kuu dhegaysanayaan dadkaasoo aakhariina kale oo min alyahuudi yahuudda ka mid a dadkaasoo lam ya'tuuka aan kuu iman waa sifo kaleoo qowmka lagu sifaynaayo waxaana kuu bannaan mar haddii qowmka la sifeeyey inaad xaalaysaano kuu bannaan jaaza wajaaza weeye waayo nakiradu hadday takhsiis qaadato la sifeeyo yacnii waxaa taabica ah ee raacaya ee ka dambeeya waa la xaalayn karaa sifo labaadna waa laga dhigi karaa wa hum ahlu khaybara kuwaan u iman nebiga calayhi salaatu wasalaam waa reer khaybar khaybar meesha la yidhaahdo ay deganaayeenoo khaybar madiine way ka durugsanayd ilaa siddeetan kilomitir meelahaasay u jirtay zanaa fiihim muxsinaani muxsanaani iyo muxsinaani labadaba waa la odhan karaa saadka la kordhigo ama la hoos dhigo jaaza wajaaza weeye laba marka waxa weeye guur hore soo maray oo mid waliba markaysaga intuu guur hore soo maray dabeedna markaa guurkaana galmo yacni markaa ku dhadhamiyey haddana dib ka sinaystay oo zina ka dhacday ayaa looga jeedaa zanaa fiihim waxaa sinaystay reer khaybar dhexdooda muxsinaani ama muxsanaani laba shakhsiyoo guur hore soo maray baa sinaystay fakarihuu waxay karaahiyaysteen reer khaybar yuhuuddii reer khaybar waxay karaahiyaysteen rajmahumaa in la rajmiyo dhagax lagu arjumo ama dhagax lagu dilo fa bacasuu quraydata waxay soo direen qurayday soo direen waa qolo kaloo yuhuuda qabiil kaloo yuhuuda oo madiine iyagu meel ku dhow degganaa weeye dhowr mayl bay madiine u jireen way ka yara go'naayeenoo sida banu nadiir yacni madiine kumay qabsanayn oo xaafadaha madiine qaar ka tirsan may ahayn laakiin meel xoogaa u jirta oo dhowr mayl u jirta madiine ayay deganaayeen waatuu nebigu calayhi salaatu wasalaam markii ay ballanka buriyeen ghaswat laxzaab uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yusalliyanna axadun ilcasra ilaa fii bani qurayda qofna yaanu salaadda casar tukanin ilaa bani qurayda inuu ku tukado mooye meel ka sokaysa yaanu ku tukanin yacnii degdeg u gaadha oo ugu baxa reer bani qurayda ya dee saxaabadii markaasay dhagac yidhaahdeen qaarkood markay arkeen qorraxdu inay gabaabsi tahay oo ay dhacayso ayay waxay yidhaahdeen waar loogama jeedin inaynu salaadda iska dayne muraadku wuxuu ahaa degdega oo xagga macnahay eegeen haa dabeedna dariiqa waxay yidhahdeen waa sii tukanaynaa waa tukadeen way ijtihaadeen saxaabadii ijtihaadkoodina waa iskhilaafa hadalka uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa hadal qura laa yusalliyanna axadun ilcasra ila fii bani qurayda hadalkaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laakiin saxaabadii qaarba sibay u fahmeen qaar waxay u fahmeen yacni markaa salaaddii in la reebaayo oo meel aan bani qurayda ahayn aan lagu tukanayn ya daahirkay qabsadeen qolana macnaha iyo maqsuudkay eegeen yaa oo waxay yidhaahdeen muraadka looga jeedaa waa degdeg oo degdeg u gaadhaa looga jeedaa markay arkeen qoraxdii inay gabaabsi taa saxaabada qaarkood dariiqa kusii tukadeen salaaddii casar iyadoo weli qoraxdu aynay dhicin bacdi ka midna waxay dhahen maya nebigaa yidhi markaa laa yusalliyanna axadun casra ilaa fii bani qurayda waa ka socdeen qoraxdii oo dhacday ayay bani quraydo gaadheen markaa dabeedna qoraxdii markay dhacday dabadeed bay tukadeen nebiguna calayhi salaatu wasalaam labada qolo midnaba ma dagaalin mana ceebayn ya falam yucannif waaxidan min aldaa'ifatayni aw kama qaal labada kooxood midnaba ma dhaleecayn mana dagaalin waayo mujtahidku hadduu khata'ayo hadduu asiibo midnaba laa yucannaf maaha inay markaa ay daliil u tahay kullu mujtahid musiib siday fuqahada qaar yidhaahdaan mujtahid kastaa musiib ahoo xaqii haleelay muraadku maaha laakiin waxaa laga tilmaamayaa mujtahidku hadduu khata'o iyo hadduu asiibo mid walba yacni lama tacniifiyo lama dagaalo qowlkanna marka waxa weeye khata' iyo sawaab waa ka imanayey laakiin hadday khata'een qolada markaa aan tukannin salaadda ee qorraxdu ka dhacday dee waxa weeye khata' ijtihaad weeyi dembi kuma qabaan ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faijtahada fa akhta'a falahu ajrun waa bayna ajrin wa ajrayn bay markaysagaa joogaan mujtahidiinta yacni markay ijtihaadaan hadday asiibaan iyo hadday khata'aanba iska daa in la dhalaceeyo ama dembi loo nisbeeye waa bayna ajrin wa ajrayn ajar iyo laba ajar dhexdood bay ku sugan yihiinoo ama siduu u dhici ama sida mar walba waa ma'juur niyada xaqa uu doonaayey kuna dadaalayaa lagu ajar siinayaa ajarka kelida ah marka uu khata'o waxa ugu badanee la amri lahaana waxay tahay inuu salaaddii qalleeyo waqad facal waana sameeyey sidaas aawadeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam uga aamusa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen yacnii qolyaha markaa dariiqa ku sii tukaday waa salafu ahli lmacaani yaa ahlulmacaaniga salafkoodii weeyey kuwa markaa waxa weeye iyagu daahirka qabsaday ee yidhi nebigaa yidhi laa yusalliyanna axadun casra ilaa fii bani qurayda hadday doonto qoraxdu ha dhacdo bani qurayda meelaan ahayn ku tukan mayno waa salafu ahli daahir qolada marka waxa ahlu daahirkaa ah, salafkoodii weeyi laakiin suuradaasaa daahirka ay qabsadeene yacnii saxaabadu waxay ahaayeen badiba markaysaga ahlulmacaani bay ahaayeenoo maqaasidda iyo macaanida ayay eegi jireen yacni markaa jumuud daahirka kumay samayn jirin yani qiyaaska saxiixaana way isticmaali jireen badiba waayahay fa bacasuu quraydata qurayday direen liyasaluu nabiya sala allahu alayh wasalama si ay nebiga u weydiiyaan can xukmihimaa labadaas markaa yuhuudi ee sinaystay xukunkooda maxay baadhayaan wahawaraaco waxay doonayaan bal innaba wax rajmi ka duwan inuu nebigu u sheegay iyo in kalebay baadhayaan yaa soo weydiiyay yidhaahdeenoo bal xukunka waxa lagu xukumaayo nebiga soo weydiiye muxamed soo weydiiyey yuxarifuuna alkalima waxay beddelayaan kelmadaha jumalkan yuxarifuuna waxaa loo qadaraa culammada qaarkood yuxarifuuna iyo yaquuluuna iyo lam ya'tuuka yacni saddexdaba waa la xaalayn karaa lam yaatuuka sifo marka laga dhigo kuwa dambena mubtadaa loo qadari karaa siday culamada qaar mareen hum yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadicih hum yaquuluuna in uutiitum haada fakhuduuh in la xaaleeyana bannaan oo la yidhaahdo waxay yacnii u dhegadhegaynayaan oo u dhegaysanayaan dad kaleaan kuu imanin yuxarifuuna xaal ay beddelayaan bay kuu dhegaysanayaan alkelima kelmadaha ay beddelayaan alladii kelimkaasoo fi tawraati tawraad ku sugan ka aayati rajmi sida aayadda rajmiga oo kale min bacdi mawaadicihi meelihii sharcigu dhigay ayay ka beddelayaan meelihii allah dhigay dabadeed bay ka beddelayaan allatii meelahaasoo wadacahu allaahu calayha ilaahay uu dhigay ayubadiluunahu waa beddelayaan yaquuluuna waxay beddelayaan laba xaalo mutadaakhilataan ah ama mutaraadifataan ah maxay kale yihiin haddii la yidhaahdo waa mutaraadifataan oo way isfangashan yihiin isku meel baa laga xaalaynaya waxay qowmka u dhegadhegaynayaan oo u dhegaysanayaan yaquuluuna xaalay odhanayaan yuxarifuuna sidaad qowmka uga xaalaysaad yaquuluunana qowmka aad ka xaalaynaysaa waa markaad tidhahdo waa mutaraadifataan ta saddexaad haddii lagu darana waa mutaraadifaat haddii la yidhahdo waa mutadaakhilataan oo labada xal way iskudagelayaanna waxay noqonaysaa yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadicihi waxay beddelayaan kelmadahay meelahoodii ka bedelayaan waxay kelmadaha meelahoodii ka beddelayaan yuxarifuuna faacilkooda waa uu damiirkaa laga xaalaynayaaye yaquuluuna ay qaa'iliina xaalay odhanayaan bay beddelayaan markaana maxay tahay waa xaalataani mutadaakhilataani waa laba xaaloo isku guda jira weeye midkeed baa laga xaalaynayaa ta kale gudaheeda laga xaalaynaya xaaladaha mutaraadifaadka ah culammada qaar baa diiday laakiin mutadaakhilataanka ama mutadaakhilaadka xaaladaha ah waa laysla ogol yahay bannaanaanshahooda calaa maa adkuru waxay kelmadaha oo meelahoodii ka beddelayaan yaquuluuna xaalay odhanayaan liman arsaluuhum cidday direen ay ku odhanayaan in uutiitum haadaa haddii kaa laydin siiyo aata wa bimacnaa actaa aataa wa bimacnaa actaa in uutiitum haddii laydin siiyo laba mafcuul bay markaa qaadanaysaayoo yacni markaa bimacnaa actaa ma ay tahay laba mafcuul bay qaadanaysaa hadda mughayaru siiqaa laga ee mafcuulkii koowaadna ay faacil buu noqda mafcuulkii labaadna waa yaallaayo waa ismu ishaaraha weeye marka la odhan maayo haddii kaa laydin keeno in uutiitum haddii laydin siiyo waxay la ballamayaan nimankay direenee reer bani qurayda haadaa kan haddii laydin siiyo alxukma almuxarafa xukunka la taxriifiyoo la beddelay ah waa xukunka iyagu dejisteen xukunkii mubaddelka ahaa haddii laydin siiyo bimacnaa muxamed idiin fatwoodo oo idin amro oo yidhahdo saa ku sameeya in uutiitum haada haddii laydin siiyo kan alxukma almuxarafa xukunka la beddelay haddii laydin siiyo ay iljalda garaaca iyo wataxmiima watajbiya inagina saddex arrin bay ahayd waxay samaynayiin oo meeshii rajmiga intay ka tageen waxay ku doorsadeen saddex arrin inay isku daraan garaac jeedal iyo weji madoobayn iyo atajbiya in dameer loo saaro si maqluuba ah. oo xagga dambe dameerka loo jeediyo yaa wejiga dameerkuna gees buu u jeedaa iyaguna geesta kaley u jeedaan markaasaa magaalada lagu wareejinaya isagoo wejiga madow yahay kaa zinaystay lana garaacayo fadeexadinna waa looga jeedaa marka garaac iyo waxaa la ysugu daray wejigoo wax madow loo mariyey iyo dameerkaa sida maqluubkaa loo saaray magaalada lagu wareejinayo in uutiitum haadaa haddii laydii siiyo kan alxukma almuxarafa xukunka la bedelay ayiljalda jaldigu ku haftoomee waxaa loo jeedaa saddexdiiba haddii jaldi keliya uu yidhaahdana dee waaba jecel yihiinba saas ay aftaakum bihi muxammadun laydin siiyo maxay uga jeedaan hadduu muxamed idiin fatwoodo wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wuxuu rasuulku idin siiye qaata awaamirtii dee amar buu siiyey soo lama yidhaahdo aata waa bimacnaa acta fakhuduuhu qaata ay faqbaluuhu aqbala wain lam tu'towhu haddaan laydin siinin xukunkaa muxarafka ah rajmi uu idiin sheego bal aftaakum bikhilaafihi wax ka duwan xukunkan khilaafkiisa uu idiin fatwoodo uu yidhahdo dhagax baa lagu dilayaa faxdaruu ka digtoonaada an taqbaluu inaa aqbashaan ka digtoonaada inaa yeeshaan iska ilaaliyo waman yurid illaahu ku kastuu ilaahay doono mantu waa shardiya sidaas aawadeed baa ficilkii la jasmiyey yurid waa taas markaysagaa la reebay haddaa kasradu waa maxay waa kasratu takhallus oo iltiqaa'u saakinaynkaa loo keenaye ficilku majzuum weeye waman yurid illaahu ku kastuu ilaahay doono fitnatahu fitnayntiisa lumintiisa uu doono idlaalahu lumintiisa fitnadu marka hadday tahay fitne xaggii diinta laga fitnaynaayo dee waa lumin weeye falan tamlika lahu min allaahi shaya yacni u hanan maysid min allaahi xagga cadaabka ilaahay shay-an waxba uga hanan maysid oo min allaahi aad ku tacalluqsiiso tamlika oo lahuna miyaynay ku tacalluqin mee lahuna waa ku tacalluqdaa oo laba xaraf miyay caamil keliya ku wada tacalluqi karaan jawaabtu waxay tahay haa mar haddaan labada xaraf xagga lafdiga iyo xagga macnahaba ayna iskaga mid ka ahayn ay kala duwan yihiin oo lafdigooduba kala duwan yahay ama isku lafdi ha ahaadeene macnahoodu kala duwan yahay caamil waa ku wada tacalluqi karaan caamil keliya waa ku wada tacalluqi karaan laakiin haddii lafdan wa macnan ay isu mid yihiin caamil keliya kuma wada tacalluqi karaan mooyaane midkood inuu ka kale beddel ka yahay ama ku cadfan yahay falan tamlika lahu u hanan maysid isaga min allaahi ay min cadaab illaahi xagga cadaabka ilaahay uga hanan maysid tacalluqu waa maxay waa irtibaatu irtibaatulmacnaa macnaha ku xidhan ya marka macnaha lahu iyo min allaahi waxa caddaynaayay ku xidhan tahay tamlika tacalluqu waa irtibaadkaa weeye ya yacni taas weeye weji labaad culammada qaar waa mareen oo waa in la yidhaha min allaahi waxay sifo ka ahay shay an oo waa laga soo hormariyo nakiro sifadeeda haddii la qadimo la hormariyo xaal bay ka noqotaa sidaasna laqbadu waxay noqonaysaa falan tamlika lahu falan tamlika lahu u hanan maysid min allaahi xaal shayga soo socdaa kaa'inan min allaahi xagga allaah uu ka ahaaday shay an waxba u hanan maysid fii dafciha yacni markaa difaaca markaa laga daafacayo yacni cadaabka iyo waxa la midkaa laga daafacayo waxba u hanan mayse waxaa laga deliishaday qadarkan aayadda ka midka ah waman yurid illaahu fitnatahu falan tamlika lahu min allaahi shay-an raddi qadariyada lagu radinaayo oo qolada markaa qadarka diidda ee muctasiladu ay ka mid yihiin madhabkoodu inuu baatil yahay aayaddu caddaynaysaa oo say u caddaynaysaa waxay leeyihiin iyagu yacni dadkoo dhan ilaahay wuxuu doonay inay iimaan la yimaadaan oo khayr la yimaadaan buu wada doonay leeyihiin qoladaa luntay ee qadariyada la yidhaahda ee muctasiladu ka mid tahay allahna wuxuu inoo sheegayaa yacni dadka qaarkoodii inuu markaa ilaahay doonay lumintooda iyaguna waxay leeyihin ciduu lumintooda doonayba ma jirto shaytaan iyo naftaa doonay luminta marka aayaddu si cad bay u burinaysaa madhabkooda waman yurid illaahu fitnatahu kuwa ilaahay doono oo qadar ahaan u doono inuu lumiyo falan tamlika lahu min allaahi shay'an marka waxaa ku sugan ibtaal madhab alqadariya la burinaayo marka waa min ashadd alaayaati cala alqadariya la yidhi ulaa'ika aladiina lam yurid illaahu an yutahhira quluubahum ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeye lam yurid illaahu ilaahay aanu doonin an yutahhira quluubahum qalbiyadooda inuu daahiriyo nadiifiyo aanu doonin oo gaalnimada ka nadiifiyo marka cidduu ilaahay doonayo inuu lumiyana qalbiyadooda ma daahirino ma nadiifinoo yacni ma doonin inuu qalbiyadooda daahiriyo ya bimacnaa hidaaye lama doonin marka waxaa ku sugan ibtaal limadhab alqadariya lam yurid illaahu an yudahira quluubahum qalbiyadu inuu daahiriyo aanu doonin min alkufri gaalnimada ka daahiriyo walow araada hadduu dooni lahaa inuu qalbiyada kuwa gaalnimada ka daahiriyo lakaana waa xasili lahaa tadhiirka qalbiyadooda laga daahiriyey gaalnimada oo way islaami lahaayeen lahum fi dunyaa khizyun lahum waxaa u sugnaatay fi dunyaa adduunyada gudaheeda khizyun dulli baa u sugnaaday dullun bilfadiixati waljizya dulligu wuxuu ugu sugnaaday bilfadiixati fadeexadda la fadeexadinayo way ceeboobayaan iyo waljizyati gibirka laga qaadaayo oo yacni markaa la odhanaayo gibir bixiya xataa yucdu ljizyata can yadin wa hum saakhiruun walahum fi laakhirati waxaa u sugnaaday aakhiro gudaheedana cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn sammaacuuna lilkadibi ay hum yagu sammaacuuna waa qaar markaa u aqbalaad badan lilkadibi beenta waa qaar u aqbalaad badan akkaaluuna lisuxti waa qaar markaa u cunis badan lisuxti xaaraantana waa qaar u cunis badan bidammi ilxaa'i wa sukuuniha laba qira'a la akhriyay lissuxti iyo lisuxuti xaada in la reebo iyo xada in la gudo marka bidamilxaa'i wa sukuuniha markuu ku leeyahay labadii qiraa uu ishaarayaa tilmaamaya carabi ahaanna dee marka horeba waxa ficlun ku yimi luqada carbeed si qiyaasay u bannaan tahay fuculun waxa ku yimi ficlunna in la yidhaahdaa si qiyaasay u bannaan tahay hadda qiraa' ahaan baa siaa la akhriyu tilmaamaya ayilxaraami suxtiga maxaa looga jeedaa xaaraantaa looga jeedaa karrishaa ama karrushaa sida markaysagaa laaluushkaoo kale suxtigu waa xaaraanta ya fayusxitakum ay fayuhlikakum maxaa xaaraantii eh, suxti loogu magacaabay dee xaaraantii waxbay halaagaysaa waxbay baabi'inaysa ya yacni waxbay baabi'inaysaayo qofka taacaadkiisii way baabi'inaysaa yacni xaaraantu yacni dee cadaabna waa sababaysa kullu jismin nabata bisuxtin fannaaru awlaa bih xadiis waata lagu soo wariyey culamada qaar ay quweeyeen jir kasta oo xaaraan ku baxay bimacnaa ku weynaado ku cayilay ama ku koray fannaaru awlaa bihi naartaa u xaq leh oo qofku haddii ceeshkiisu xaaraan yahay dee qalbigiisa iyo camalkiisana waxba iska beddelaya xaaraan daaq hadduu noqdo dee waxa weeye qalbigiisii waa adkaanayaa daacaadku waa ku adkaanayaan yacni markaa waxa weeye xumaantii xaggeedu u horranaya fa in jaa'uuka hadday kuu yimaadaan litaxkuma baynahum si aad dhexdooda u kala xukunto ay kuugu yimaadaan qoladaa yuhuudda ahi faxkum baynahum dhexdooda kala xukun aw acrid canhum ama ka jeesa xaggooda oo waxbaha kala xukumin haada takhyiiru shiikhu waxau ihi raximahu raximahullah haada takhyiiru kan oo doorrasiinta ahi mansuukhun mid la nasakhay weeyo xukunkaasi hadda baaqi maahe waa la nasakhay biqowlihi tacaalaa waxaa lagu nasakhay hadalkiisa allah u yidhi isaga ayaa korreeye waanixkum baynahum bimaa anzala allah yacni ku kala xukun dhexdooda kuwa allah soo dejiyey ku kala xukun aayadda inoo soo socotee inoo iman doonta aayadda sagaaliyo afartanaad taas ayaa lagu nasakhay buuri fayajibu alxukmu baynahum idaa taraafacuu haddii lagu socdo inay mansuukho tahay faxkum baynahum aw acrid canhum layskuma waafaqsanee haddii sidaa lagu socdo fayajibu waxa waajibaya alxukmu baynahum xukunka dhexdooda la kala xukumayaa waajibaya idaa taraafacuu hadday markaa waxa weeye xukunkii isula yimaadaan yacni markaa khudaaddii muslimiinta ay isula yimaadaan wa huwa asaxu qowlayi shaaficiy shaafici labadiisa qowl ee uu masalada ka leeyahay qowlka sixada badan weeye inay mansuukho tahay oo la kala xukumaayo oo ay waajib tahay in la kala xukumo hadday markaa qudaadda muslimiinta u yimaadaan laakiin culammada qaar baa qaba mansuukho maahee waa muxkamo marka la odhanayo aayaddaasi ama xadiiskaasi waa mansuukh waa marka dariiq lagu jamciyo oo maqbuula la waayo ayaa naskhiga xaggii loo kaca laakiin marka hore maxaa waajiba marka hore waxaa waajiba adilada sharciga in la jamciyo la kulmiyo si ay ku kulmayaan laysu waafajiyo taasaa waajiba waljamcu waajibun mata maa amkana ilaa falilakhiiri naskun buyiina jamcigu waa waajib hadduu suuro galo hadduu laakiin jamcigu suuro geli waayo yacni markaa taariikhdana la garto labada ka dembeeya naasikh noqonayo kii horreeyena mansuukh buu noqonaya oo maxaa jamciga looga hormarinayaa naskhiga oo jamciga loo horraysiinayaa jamciga waxaa loo horraysiinayaa labadii daliil baa labadaba lagu wada camal falayaa oo weji loogu camal falo yacnii loo kulminayaa laysu keenayaa in labadaba lagu wada camal falaana dee marka hore asal ah laakiin naskigu wuxuu keensanayaa mid in camalfalkii lagu camalfalayay laga tegayo mid ahaanu lagu camal falayo asalna adilada waxa u ah inay muxkamo tahay alaslu fi ladilati lixkaamu inay muxkamo tahay baa u asala marka waxa weeye jamcigu waa icmaalun lidaliilayni macan labadii daliil baa labadaba la wada camal siinaya waxayna qaacid ahaan culammadu yidhaahdaan jumhuurku icmaalu daliilayni macan awlaa min ilqaa'i axadihimaa labada daliil labadaba in la wada camal siiyaa waxay ka habboonto ka dhowdahay in labada mid la camal siiyo ka kalena camalfalka laga tuuro oo laga tago ayay ka dhowdahay marka waxa dhow in labadaba la wada camal siiyo ayaa dhow sidaas aawadeed yacni marka culammada qaar waxay yidhaahdeen aayaddan qadarkan faxkum baynahum aw acrid canhum mansuukha maahee muxkamo weeye takhyiirkii sidaas aawadeed waa baaqi qowlka sidaa odhanayaana waa qowl qawiya weeye wa huwa asaxu qowlayi shaaficiyi labada qowlee shaafici ka sixada badan weeye falow taraafacuu ilayna hadday xukun ahaan maxkamad ahaan isula keen yimaadaan oo xukunka inoo kor yeelaan yacnii xagga qudaaddeenna u soo kor yeelaan maca muslimin muslim la jirkii oo cidday ishayaan muslim ah gaaladii marka ahlu dimmaha ahayd ee muslimiinta ku hoos noolayd ayaa markaa waxay isqabteen cid muslimiintii ka mida marka qadiyaddii waxay ka dhaxaysaa cid muslima iyo cid gaalay ka dhaxaysaa hadday caynkaa ka dhaxaysay isula yimaadaan dabeedna maxkamaddii qudaadda muslimiintii ay joogeen wajaba ijmaacan in la kala xukumaa waa waajibaysaa ijmaacan ay biijmaacin ijmaac bay ku waajibaysaa culammadoo dhan isku waafaqsan yihin waayo muslim baa ku jira oo daraf ka ah mar hadduu muslim taraf ka yahay kii gaalkaahana aqbalay markaa in dee maxkamadda islaamka ay wada tagaan wax loo diidaa meesha ma taalle waajib waxa ah in la kala xukumo ayaa waajiba iyada suuradaas waa ijmaac wa in tucrid canhum haddaad ka jeesato xaggooda falan yaduruuka an yacnii kuma dhibayaan shay-an waxba kuma dhibayaan shay-an waxay ka naa'ib noqotaa yacni markaa masderka ayay ka naa'ib noqotaa si badan marka mafcuulkii mutlaqa ahaa ee masderkee dararan halkii la odhan lahaa ayaa shay aan marar badan lagu bedelaa ashyaada ka naa'ib noqdou ka mid yahay dhowr iyo toban wax oo ka naa'ib noqda ayaa jira shay anna waa ka mid wa in xakamta baynahum haddaad kala xukunto dhexdooda faxkum baynahum bilqist faxkum markaa xukum baynahum dhexdooda ku kala xukun bilqisti cadaalad ku kala xukun bilcadli cadaalad ku kala xukun hadday dhacdo inaad kala xukunto waa inaad caddaalad ku kala xukuntaa waajiba ina allaaha allah yuxibbu wuxuu jecel yahay almuqsidiina kuwa caddaaladda sameeya alcaadiliina fi lxukmi ku caddaalad sameeya xukunka an yusiibuhum waa sawaabiya waa ajar siiya sifada maxabbadana xaqiiqatan baa allah loogu sifaynayaayo allah markaa waa jecel yahay muxsiniinta waa jecel yahay muqsidiinta waa jecel yahay tawaabiinta waa jecel yahay mutatahiriinta waa jecel yahay muttaqiinta waa jecel yahay jacaylka ilaahayna waa jacayl xaqiiqi ah waa sifo sifaadkiisa ka mida waa jacayl aan jacaylka makhluuqaadka la mid ahayn kayfkiisa iyo qaabkiisana aynaan garanayn sifaadka kale halka la mariyey ayaa la marinayaa yacni marka isaabada ama ajarsiintu waa laasimka ka dhalanay laakiin asalka marka la sugo ayaa laasimkana la sugayaa laakiin yacni waxaweye ma aha mid asalkii inta la diido oo la yidhaaho allah wax ma jeclaadee waa sawaabiya waa ajar siiyaa baa looga jeedaa ta noocaasi waxay noqonaysaa mid khalad ay noqonaysaa shiikhuna kollay hadda ma nafyin waxay aqbali kartaa yacni inuu markaa uga jeedo yacni maxabbo allah laguma sifayn karo waxayna aqbali kartaa sida kale laakiin maadaama la og yahay inuu markaa ashcari yahay ashaaciraduna sifatulmaxabba aynay sugaynee laasimkeeda keliya sugayaan halkaasunbaa dee laga qaadanayaa inuu markaa ta'wiil u jeedee laakiin isaabada keliya in la sheegaa yacni ma caddayseen yacni asalka sifada inuu diidan yahay oo salafku way sheegi jireen sifooyinka laasimkeeda wakhtiyada qaar bay sheegi jireen marka waxa kala duwan bay yidhahdeen culammadu cidda laasimka sifada sheegto asalka nafyiday iyo cidda markaa asalka aan nafyine asalkii ka aamustay laakiin markaa laasimu sifa sheegtay marka cidda laazimu sifa sheegtay ee aan asalka nafyini yani markaa kuma dhicin yani ta'wiilkii baatilka ahaa kuma dhicin oo sifadii may inay diideen miday ay markaa hadalkoodu ku cadyahay ma aha oo iminka salafka qaarkood markay leeyihin biacyunina bimar'an minna ama bixifdina wa kalaa'atina yani marka aragti xagga yaga ah yani marka iyo ilaalin xagga yaga ah dee ilaalintu waa laasimka sifada ka dhalanayo waa laasimka ka dhalanayo marka saas aawadeed yacni markaa asalkii mar haddaan la nafyin waxaa lagu xambaarayaa asalkana inay sugayeen laasimkeedana sugayeen wa laasimu alxaqa xaqun xaq waxaa ka laasimaana xaq weeye wa kayfa yuxakimuunaka wa cindahum altawraatu fiiha xukmu allah wa kayfa yuxakimuunaka sidee bay xaakim kaaga dhiganayaan iyo xakam wa cindahum walxaal agtooda ku sugan tahay attawraatu tawraadi ay ku sugan tahay waa kitaabkii tawraadeed fiiha xukmuullah waxay tawraadi agtooda ku sugan tahay fiihaa xukmuullah xaal xukunkii ilaahay ku sugan yahay tawraad birajmi yacni rajmiga xukunkii ilaahay rajmiga ku saabsan oo ku sugan yahay istifhaamu tacjiib waa istifhaam ama waa su'aal yaabgelin ah oo mukhaatabkiibaa markaa la tilmaamaya arrinkaa inuu la yaabo ya oo inuu markaa ay mudan tahay inuu la yaabo ay tahay istifhaamu tacjiib yacni waa su'aal yaabgelin ah oo yacni qofkii yacni markaa yaab markaa loo sababayo oo la yaabitaan lagu ridaayo oo laleeyahay la yaab ay lam yaqsiduu bidaalika ugamay jeedin su-aasha lagu weydiinaayo nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam su-aashay ku weydiinayaan ugamay jeedin macrifata alxaqi xaqa inay aqoonsadaan xaqa inay gartaan oo aqoonsadaan muraadkoodu ma ahay bal maa huwa ahwanu calayhim waxay doonayeen inay gartaan maxaa u fudud hadda maanta muslimiinta qaarkood baa dee sidii oo kale xaalkoodu iska yahay masalaa loo fatwoonayaa daliilkay leedahaa loo sheegayaa xaqu inuu sidaa yahaa loo tilmaamayaa dabeedna markaasuu wareegayaa wareegayaa marba wadaad u tegayaa bal inuu mid wax u biniixiya oo yidhaahda si kale iyo qiil iyo waxbaa jira suu u helo ayuu markaa qiil raadis ayuu marba wadaad ugu tegaya marka xaaladdu xaqdoon kama ahee wuxuu doonayaa maxaa kuu sahlan maxaa hawadaada iyo naftaada waafaqaya sidaad jeceshahay cid kuu sheegaysaa ma jirtaa yaa mid baa lagu yidhi markaa sida qisada lasoo sheegay waxaa la mid baa wadaad bu weydiiyey masalo markaasuu yidhi masalada noocaasa waa sidaa weeye oo qowl yar oo daciifa mooyaane dee wax kale oo sidaa markaa sheegayaa ma jiro war daciifka iyo eed buuyi aniguba daciif baan ahay aniguba daciif baan ahaye daciifka ii eeg buuri hmm. marka wuxuu doonayaa uun wuxuun markaa sida uu doonayo u waafaqa ayuunbuu rabaa ya ha qowlka noo sahlan baan marba xaggiisa isku buusaynaa ha <laughs> garta qowlka sahlan qofku inuu isagoo aan de cid weydiina waxaa la mida kaa dee kutubaha baadhanaya intuu kutubaha baadho doonayo wax xawadiisa waafaqa oo qowlka altarakhus waxa la yidhaahdo iyo tatabucu alashali falashal waa maxay rukhsa raadin wa tatabucu alashali falashal iyo qowlba qowlkuu ka fudud yahay in la raadsado ta noocaasa qaar baa kutubaha u baadha si ay u helaanu wax waafaqaya si ay doonayaan meeshuu ka helaa farqi ma leh ya ciddii u sheegtaa isagu daliil eegi maayo wadaad sheegay ma jiraa shiikh sheegay ma jiraa marka wuxuu samaynayaa tarakhus iyo tatabucu alashali falashal culammadu taa waxay isku waafaqsan yihiin inay tahay mid xaaraanaan bannaanayn waa biitifaaqi alculamaa culamado dhan baa isku waafaqsan ya culamadii salafka ka oo taymi la odhan jiray waxa uu yidhi taymi hamoodin ibnu taymiye inuu yahay waa sheikha a'immadii salafka ka midaan u jeedaa dal sulaymaan ibnu darkhaan miyuu ahaa waxa uu yidhi marka in akhadta biruksati kulli caalim ijtamaca fiika sharu kulluh haddaad caalim kastaba rukhsadiisa qaadato shar oo dhan baa kugu soo ururaya kugu soo kulmaya hadda maaragta shar oo dhan baa kuu kulmaya awsaaci wuxuu yidhi awsaaci wuxuu ka mid ahaa isaguna culammadii waaweynaaye maalikiya u dhigmayey ayuu ka mid ahaa ee madaahibta lahaan jiray waa qoladaynu xalay sheegaynay madaahibtooda inqiraaday ee maalik la asaagga ahaa yaa culammadii la sinayd ee fuqahada ahayd buu ka mid ahaa ya faqiihu shaam wuxuu awsaaci yidhi man akhada binawaadir alculamaa kharaja min alislaam culammada nawaadirtooda iyo zallaadkooda qofka urursadaa ee qaataa islaamnimadaba waa ka baxaa islaamnimadaba waa ka baxaa aasaar badan bay culammadu ku sheegeen oo mawduucaa ku saabsan waxaanay sheegeen tatabbucu rukhas iyo tatabbucu alashali faalashal inay tahay mid muxaramaan bannaanayn oo culammada miyaa mid walba la qallidan karin jawaabtu waxay tahay masaa'isha laysku khilaafo in rukhsa raadin iyo qowlka fudud qofku doordoorto waa hawa raaco naftiisa wuxuu doonayaa sida hawadiisu tahay inuu raaco xaqii inuu raaco dooni maayo laakiin wuxuu doonayaa hawadaada maxaa waafaqaya yaa maxaa adiga hawadaadiiyo saad jeceshahay maxaa waafaqayuu doonaya dee hadday caynkaa tahayna ta noocaasi waa mid muxarama bannaanayn ilaahay muxuu yidhi fain tanaazactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir haddaad shay isu khilaaftaan allah iyo rasuulkiisa u celiya kitaabkaiyo sunnada u celiya lama odhan khuduu bilashali falashal qowl boqolka fudud iyo qaata lama odhan wama ikhtalaftum fiihi min shayin fa xukmuhu ila allah waxaa isku khilaaftaanoo shaya yacni xukunkiisu xagga allaah buu ahaaday yacni marka waxa weeye qowlka la qaadanayo waa inaan loo qaadayn hawadaadu waafaqay waa inaan loo qaadan iyo ka fudud raadi waa inaynay ka ahayn sidaas waa inaynay ka ahayn hadday laakiin sidaa noqoto waxay noqonaysaa mid muxarama culammaduna waxay yidhaahdeen waa muxaramun bilijmaac waayo dee khilaafka xujo maaha masale haddii la isku khilaafo ya alkhilaafu laysa bixuja inaanu khilaafku xujo ahayna culammadu ijmac bay ku soo naqliyeen sida ibnu cabdilbar iyo markaysaa wahayruhu min ahli ilcilmi ba ay sheegeen uma yatawallawna intaa dabad way ka jeesanayaan yucriduuna min xukmika birajmi lmuwaafiqi likitaabihim yucriduuna waxay ka jeesanayaan min xukmika xukunkaaga birajmi rajmiga aad xukumayso dhagax in lagu dilo zaanigii muxsanka ahaa aad xukumayso xukunkaasoo almuwaafiqi likitaabihim yacni waafaqsan kitaabkoodii waafaqsan oo kitaabkii towraadeed rajmigu waa ku sugnaa sida sharciga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu soo rogayba uu rajmigu ugu sugan yahay uma yatawallawna min bacdi dalik intaa dabadeed way ka jeesanayaan min bacdi dalika ay min bacdi dalika taxkiim taxkiimka iyo xaakimka yeelashada dabadeed bay ka jeesanayaan xukunkii aad ku xukuntay ee rajmiga ahaa wamaa ulaa'ika bilmu'miniin kuwaasina muuminiin ma aha ayuu allah yidhi innaa anzalna atawraata fiiha hudan wa nuur innaa annagu anzalnaa waa soo dejinnay altawraata tawraad baanu soo dejinay kitaabkii tawraadeed waxaan towraad soo dejinnay fiiha hudan wa nuur xaaluu ku sugan yahay hanuun iyo nuur ku sugan yahay baanu soo dejinnay yaxkumu biha annabiyuuna aladiina aslamuu yaxkumu waxaa xukumaya biha towraad waxa ku xukumaya annabiyuuna nebiyadii baa ku xukumaya alladiina kuwaasoo aslamuu hoggaansamo allah u hoggaansamay ayaa markaa ku xukumaya liladiina haaduu kuwii yuhuudiyoobay bay markaa u xukumayaan kuna xukumayaan waalrabbaaniyuuna culammada markaa rabbi loo nisbeeye rabbaaniyiinta ahina waa ku xukumayaan waalrabbaaniyuuna waxay ku cadfan tahay annabiyuunay ku cadfan tahay waalaxbaaru culammada kalena waa ku xukumayaan bima stuxfiduu min kitaab illaah waxay ku xukumayaan bima istuxfiduu yacni markaa bisababi aladii istuxfiduu iyaahu kii la amray inay ilaaliyaan isaga ayay markaa sababtiisa ugu xukumayaan ama bima istuxfiduu ay biladii istuxfiduu iyaahu kii la amray inay ilaashaan bay ku xukumayaan ee allah amray inay ilaaliyaan min kitaab illaahi oo kitaabka ilaahay ahaaday kitaabka ilaahay waxaa loo jeedaa towraad baa loo jeedaa wa kaanuu calayhi shuhadaa wa kaanuu waxay ahaayeen calayhi shuhadaa qaar markhaatiyaal ku ana way ahaayeen waxaa kaloo lagu cadfay istuxfiduuna waa lagu cadfay ay wa bima kaanuu calayhi shuhadaa iyo kii markhaatiyada ay ku ahaayeen ee shuhadada ay ku ahaayeen ayay markaa ku xukumayaan oo towraad ah falaa takhshaw nnaasa dadka ha ka baqina wakhshawni aniga iga baqa allah yidhi walaa tashtaruu biaayaati samanan qaliila walaa tashtaruu ha ku gadannina oo ha ku bedelanina biaayaati aayadahayga samanan lacag qaliilan yar ha ku bedelanina oo sharciga ha u qarinina adduunye laydin siiyey ama ha dhaafsanina waman lam yaxkum bima anzala allaahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun waman lam yaxkum ku kastaan ku xukumin bimaa anzala allaahu ay biladii kii anzalahu allaahu allah soo dejiyey aan waxba ku xukumin fa ulaa'ika kuwaasi hum alkaafiruuna kuwa gaala a weeye kuwa gaaloobay weeyaan aayaddan allah wuxuu inoo sheegayaa kitaabkii towraadeed inuu allah soo dejiyey waa kitaab munazala nebi muuse calayhi salaam baa lagu soo rogay waxaana ku sugnaa nuur iyo hanuun baa ku sugnaa nebiyadii reer banu israa'iil laga soo saarayna waxbay ku xukumayeen yaxkumu biha annabiyuuna aladiina aslamuu liladiina haaduu wakadalika culammadoodii qumanaana waa ku xukumi jireen kitaabka towraadeed walrabbaaniyuuna waalaxbaaru bima istuxfiduu min kitaab illaah yacni marka kitaabkaa towraadeed yacni markaa rasuulladii laga soo saaray reer banu israa'iil laga soo saaray wuxuu ahaa markaa kitaabka u asalkaa ee weynay u noqonayaan nebi ciise calayhi salaam markii dambe lagu soo dejiyey injiil lagu soo dejiyey isaguna wuxuu ahaa rasuulkii ugu dambeeyey ee markaa laga soo saaro reer banu israa'iil inkasta oo isaga dee inani ay dhashay oo ibnu ukhti alqawmi fahuwa minhum ibnu ukhti alqawmi fahuwa minhum marka dee nebiyadii laga soo saaray qoladaa waa ugu dambeeyey kitaab laakiin ayaa lagu soo dejiyey kitaabulinjiil nebiyadii ka horreeyey ee reer banu israa'iil laga soo saaray muuse dabadii waxay wax ku xukumayeen yacni markaa kitaabka tawraadeed bay ku xukumayeen kitaabka tawraadeed bay ku xukumayeen yacni nebiyadii ka horreeyey nebiyadii reer banu israa'iil laga soo saaray ee ka horreeyey muuse iyagu dee markaa tawraadii waa ka dambaysay laakiin waxa weeye marka nebi muuse nebiyadii ka dambeeyey reer banu israa'iil laga soo saaraynu u jeednaa yaxkumu biha anabiyuuna aladiina aslamuu aladiina aslamuu hadda sifo ixtiraasa loogama jeedo nebiyada ilaahay dhammaan waxay ahaayeen qaar ilaahay u hoggaansamay ayay ahaayeen waa sifatu madxin waana sifa kaashifa yacni marka waxa weeye nebiyadu dhammaan waa ku sifaysnaayeen waa sifa lagu ammaanayey uun waxay ku xukumayeen yacnii yuhuudday ku xukumayeen liladiina haaduu lam laamku alikhtisaas bay culammada qaarkood yidhaahdeen culamada qaar oo yidhi liladiina haaduu waxaa loo qadarayaa wa cala aladiina haaduu wa calayhim waana ugu xukumayeen waana ku xukumayeen labada mid walba markay gar leeyihiin iyo marka laga gar leeyahay mid walba culammadooda rabbaaniyiinta iyo culammadooda kalena waa ku xukumayeen alrabbaaniyiin marka iyo alaxbaar marka la ysku cadfay maxay kala noqonayaan bacdu ahlicilm waxay ku fasireen warabbaaniyuun in laga tilmaamaayo culammadooda zuhaadda in looga jeedo axbaartana in laga tilmaamayo culammadooda kale ee fuqahada ah in laga tilmaamaayo marka waxaa la amray kitaabka dee inay ilaaliyaan baa la amray oo dee waxa weeye ay yacni markaa raacaan oo ku camalfalaan waxna ku xukumaan taxriifkana ka ilaaliyaan yacni mukhaalafada iyo taxriifka mid walba laga ilaalinayo marka dee waxaa xaaladdan loo keenay kitaabkii towraadeed bay dee khilaafeenoo maxaa aayadda hore laynoogu sheegay oo kayfa yuxakimuunaka wa cindahum altawraa kitaabka towraadeedna rajmiga waa sheegayey rajmigii ay og yihiin inuu kitaabkii towraadeed ku yaallay haddana doonayaan inay ka xeeladaystaan xukun kale oo wadci ah oo yacni markaa ay iyagu samaysteen oo baatila oo muxarafa intay dejisteen bay ku dhaqmayeen markii dambena waxay yidhaahdeen bal maxamed soo weydiiye way garanayaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu nebi ilaahay yahay ee haddana xaasidnimay u beeniyeen oo u diideen haddana waxay leeyihin bal soo weydiiyo hadduu inoo sheego wax ka duwan rajmigii sida jeedal iyo wax la mida ah, hadduu inoo sheego waa aqbalaynaa waa qaadanaynaa nebi dee siaynu doonanaybu waafaqay markaa weeye markaa dee itibaacay nebiga raacayaan maahae hawadooday raacayaan wakadaalika qofka markaa dee tarakhuska u jeeda ee qowlka fudud inuu raadsado doonayaana sharci ma raacayo ee wuxuu raacayaa waxa weeye waa hawada naftiisa ayuunbuu raacayaa siday naftiisu jeceshahay ayuunbuu baadhbaadhanayaa sidaasuu marka waxa raacayaa saasunbuu raacaya waa hawa raac wey ilaahay wuxuu aayadda ku khatimay waman lam yaxkum bimaa anzala allaahu fa hum alkaafiruun yacni ku kastaan ku xukumin kuwa allah soo dejiyey iyo sharcigu allah soo rogay iyo xukunku soo rogay aan ku xukumin yani gaalo weeye aayaddu waxay ku soo degtay iyo aayadahan ka dambeeyaaba waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum aldaalimuun waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum alfaasiquun saddexda aayadoodba waxay ku soo degeen yacni marka ahlu kitaabkay ku soo degeen axaadiistuna dee waa sheegaysaa yani axaadiista nebigu sala allahu aleyh wasalam waa ku soo aroortay oo yani markaa saxiixyada iyo khayrkoodba axaadiistu waa ku timi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la soo agmariyey laba yuhuuda ayaa marka waxa weeye oo yani marka wejiga loo madoobeeyey oo la garaacayo oo yani markaa ayaa la soo agmariyey oo leeya waa zinaysteen markaasuu hakada tajiduuna fii kitaabikum masaasaa kitaabkiinna ku haysaan yacni qaaluu nacam xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey wuxuu sheegayaa inay yidhaahdeen haa saasaannu ku haynaa waa iftiraa cala allaah waa been abuur allah lagu been abuuranayo oo shay aan ku sugnayn kitaabkii ilaahay ee towraadeed bay yidhaahdeen towraad bay ku sugan tahay waa xukum iyagu dejisteen marka allah bay ku been abuurteen yaa yacni markaa qul faatuu bitawraati fatluuha in kuntum saadiqiin kitaabkii towraadeed la kaalayaa la yidhi waa keeneen dabeedna markaasaa suulku saaray ninkii wadaadkii yuhuudiga ahaa aayadda rajmigu halkii ku taallay in dhagaxa lagu dilo ka zaanigee sinaysta ee guur hore soo maray yaa ayuu suulka saa u saaroo faqara'a maa qablaha wamaa bacdaha wuxuu akhriyey waxa ka iyo waxa ka dambeeya labadaba meeshii aayaddu ku taallayna wuxuu ku hayaa suulku ku hayaa cabdullaahi ibnu salaam baa nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa rasuul allah meesha uu ku hayo suulka ayaa aayadda rajmigu ku taallaa ee suulka ka qaad dheh markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam suulka ka qaad waa ka qaaday fa idaa aayatu rajmi taluux waa aayaddii rajmigu cad waa aayaddii rajmiga oo cad weeye yacni sidaasaa markaa aayadahani ku soo degeen aayadahani saasay ku soo degeen waxaana xadiidku sheegayaa hiya fi lkufaari kulluha waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum alkaafiruun waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum aldaalimuun waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum alfaasiquun hiya fi lkufaari kulluha dhammaanteed waxay ku saabsan yihiin gaaladay ku saabsan yihiin xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiisi baraa saasuu sheegayy ha yeeshee qadarka dambe ee hiya filkufaari kulluhaa riwaayada muslim ixtimaal baa ku jiro kuma cadda in nebigu hadalkan yidhi hiya filkufaari kulluhaa waxaa badiba u fahmeen culammadu ama in badan u soo naqliyaan inuu yahay min kalaami baraa bara بن caazib inuu sidaa yidhi hiya fi lkufaari kullaha oo saxaabigu sidaa yidhi ha yeeshee imaam axmed wuxuu musnadkiisa ku soo wariyey min xadiisi albara can ilbara' ibni caazib can inabiy sala allahu aleyh wasalama qowlahu waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum alkaafiruun waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum aldaalimuun waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum alfaasiquun hiya fi lkufaari kulluhaa imaam axmed wuxuu u warinayaa sariix hadalkii nebiga inay tahay ya can bara ibni caazib can nabiy sala allahu alayh wasalam qawlahu markaa nebigu ka warinaya saddexda aayadood buu akhriya hiya fi lkufaari kulluha sheekh albaani wuxuu odhanayaa isnaadkiisu waa saxiixun calaa sharti shaykhayn wuxuu ku asaxay shardiga labada shiikh shardiga bukhaari iyo muslim ayuu ku asaxay sidaas ayuu odhanaya marka calaa kulli xaal aayadahani waxay ku yimaadeen dee markaa nimankaasay ku soo degeen oo ku yimaadeen xadiiska nebiguna waa ka sheegaya gaalada inay ku saabsan tahay ha yeeshee ficilkoodii oo kale ciddii la timaadana xukunkoodii oo kalea ku dhacaayo haddii ficilkoodii tamaaman aan loola wada imane wax markaa shabah ku leh lala yimaado laakiin tamaaman aynay u waafaqsanayn oo manaadkii xukunku ku xidhnaa aan lala imanin markaana waxaa la odhanayaa nasiib bay waciidka lagu leeyahay baa la odhanayaa asbaabtay u yidhaahdeen cabdullaahi ibnu cabbaas iyo ardaydiisii taawuus ibnu kaysaan iyo waxa weeye markaa taabiciintii kale ardayda ibnu cabbaas ahaa ay yidhaahdeen kufrun duuna kufrin aayadda markay sheegayeen ay yidhahdeen waa kufri ka sokeeyo kufriga weynida badan ya ama kufrun laa yanqulu cani ilmillati waa kufri aan qofka diinka ka rarayn bilkulliya uga saarayn waa sababtay sidaa u yidhaahdeen waxay tilmaamayaan tamaaman ficilkii yuhuudda oo kale inaan lala imanin laakiin nowcan maa wax markaa shabah kule lala yimi sidaas aawadee waciidka nasiib lagu yeelanaayo yuhuudi noocay la timi wuxuu ahaa nooca kufril akbarka a ah buu ahaa aayaddu noocay ku soo degtay kufrul akbarka ayuu ahaa ee asqar ma ahayn waayo nimanka yuhuuddu waxay sameeyeen xukunkii ilaahay bay dafireen ee rajmiga ahaa iyadoo isagoo towraad ku yaalla ayay juxuud ku sameeyeen waxaana la ysku waafaqsan yahay xukunka sharciga ah ee qatciga ah haddii la inkiro inay kufri akbara tahay waa la ysku waafaqsan yahay mar labaadka waxay sameeyeen iftiraac cala allah allahay ku been abuuranayaan oo xukunkii wadcigahay ay dejisteen inay yidhaahdeen kitaabka ilaahay bay ku sugan tahay marka nooc ay la yimaadeen kufri akbar buu ahaa laakiin maxaa kufrun asqar loogu fasiray ama kufrun duuna kufrin ama kufrun laa yanqulu can milla waxaa loo yacni marka ibnu cabaas iyo yacni culammadii taabiciinta qaarkood waxay ugu fasireen yacni tamaaman xukunkii wixii markaa loogu xukumay kufri akbarka yuhuud loogu xukumay bidabdi lamay imanin yacni markaa waxa weeye dadka jawrka iyo dulmiga iyo samaynaya axkaamtii sharciga markaa khilaafaya oo yacni juxuudkii iyo iftiraagii lama iman mar haddaynay juxuudkii dafiraaddii iyo been abuurkii aynay la iman dee nasiib bay waciidka ku yeelanayaan oo waxay noqonaysaa inay markaa nasiib ku leeyihiine waciidkii oo dhammaystiran ma yeelanayaan saasay u yidhahdeen waa kufrun duuna kufrin alimaam axmed ibnu xambal markii la weydiiyey wuxuu yidhi kufriga aayaddani waa maxay markii lagu yidhi wuxuu yidhi milu iimaani bacdihi duuna bacdin fakadalika alkufru xataa yaji'a min dalika amrun laa yukhtalafu fiih sida iimaanku u qaybqaybsamo maraatib uu leeyahay baa kufriguna qaybqaybsamaayo maraatib uu leeyahay marka waa kufri qofka diinka aan bilkulliya uga raraynin xataa yajii'a min dalika amrun laa yukhtalafu fiih ilaa uu imanaayo arrin aan laysku khilaafin uu imanayo waxaa lagu xambaarayaa yacni kufri aan qofka laa yanqulu can ilmilla diinka aan ka rarayn bilkulliya ayaa lagu xambaaraya laakiin suurada aan laysku khilaafaynee ijmaaca a ah markay tahay oo lala yimaado marka waxaa lonaya waa kufri akbar suurada ijmaaci maxay noqonaysa waa haddii xukunkii ilaahay la inkiro oo la dafiro walow xukum keliyaba ha la dafiro waa haddii la xalaashado xukmi bihayri maa anzala lah oo la yidhaahdo waa bannaantahay in laysku xukumo wax shareecada khilaafsan waa haddii marka waxaan shareecada ahayn shareecada laga fadilo oo la yidhaahdo qaanuunka shareecada khilaafsan baa shareecadaba ka wanaagsan ama la yidhaahdo yacni markaa waa la siman yahay shareecadoo mukhayar baa loo yahay in shareecada la ysku xukumiyo in qaanuunka shareecada khilaafsan la ysku xukumaa door baa loo leeyahay iyo khiyaar haddii la yidhahdana waa kufri akbar wakadaa haddii layahay shareecada afdal ah oo mudan laakiin waxa shareecada khilaafsan in la ysku xukumaana bannaan haddii la yidhahdo waa istixlaalu maa xarama allah suwarka caynkaasaa waxay noqonayaan kufri akbaray noqonayaan kufri akbar ayay noqonayaan waxaa la mid a ah in la yidhaahdo casriga la joogee ilbaxnimada shareecadu lama jaan qaadi karto laguma xukumi karo laguma dhaqmi kare wakhtigii badownimada ayaa lagu dhaqmi karayey laakiin iminka casrigan markaa waxaweeye uma munaasib ah haddii la yidhaahdo iyadana waa gaalnimo suwarkaasi waa kufri akbar wixii suurooyinka ka soo hadhay oo xukmi bikayri maa anzala allaah ah wuxuu noqonayaa kufrun duuna kufrin gaalnimada weyn mid ka sokeeya ayuu noqonayaa oo aan markaa bil kulliya islaamnimada lagaga baxayn ayuu markaa noqonayaa nimanka yuhuudduna waxay la yimaadeen laba arrin mid xadiiskeedii waa sheegnay waa xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey ahaakada tajiduuna fii kitaabikum qaaluu nacam wa iftiraac cala allah allah haddii si badheera loogu been abuurto waxay noqonaysaa kufri akbar ya oo waxay noqonaysaa kufri akbaroo la yskuma qur-aankuna dee waa sheegayoo adlamu dulmi inay tahay beenta allah laga sheegayo si badrheeda oo loogu been abuuranayo ayuu allah sheegay ijmaacna waa ku sugan yaho culammadoo dhan baa isku waafaqsanba marka haddii allah lagu been abuurto qaynuunka shareecada khilaafsan la yidhahdo kitaabka ilaahay buu ku sugan yahay haddii la yidhaahdo laba iskuma khilaafsana inay gaalnimo tahay suurada labaadna waxay tahay waa juxuud xukunka ilaahay la dafirayo oo xadiiska dee bukhaari saxiixa ku soo wariya isagana caddaynaya oo nebigu markuu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam hal tajiduuna rajma fii kitaabikum rajmi kitaabkiinna ma ku haysaan buu yuhuudda weydiiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam rajmi ma ku haysaan kitaabkiinna qaaluu laa najidu fiiha shaya shay rajmiya kitaabka kuma hayna bay yidhahdeen wa fii saxiixi lbukhaari bukhaari baa soo wariyey haddamarat saas aawadeed baa ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen labada manaade xukunka kufriga akbarkii ku xidhan yahay kii lala yimaado ee la sameeyaba milladda bilkulliya laga baxaya waa maxay waa iftiraaga allaha lagu been abuuranaayo si badrheedh ah iyo dafiraadda xukunka sharciga la dafiraayo saas aawadeed culamada qaarkood mid ahaan sheegeen sida agsarka culammada oo juxuudka tilmaamay yani marka ibnu jariir iyo ibnu kasiir iyo markaysa marka ibnu jawzi iyo culamo fara badan ay markaa tilmaameen bal salafkii qaarkoodna ay sheegeen bacdigoodna markaa labadaba isku dareen sida jasaas wakhayri yani marka waxa jasaas axkaam alqur'aanka waxau odhanaya arrin ciddii la timaadaa kufri akbara ayay ku dhacday ama iftira allah lagu been abuuranaayo si bareer ah ama dafiraad xukunka sharcigaa la dafiraayo laakiin ciddii aan labadaa midnaba la imanini wuxuu noqonayaa kufrigoodu yacni kufrun duuna kufrin noocaasuu noqonaya naxwa haada hadal saasoo ayuu tilmaamay halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk